بمجتهد فقها وبرهانا تراه مضطلعا بالفقه يشرحه ويعمر الأرض تفسيرا وتبيانا والعلم بالله نور جل حامله acuudu billahi asamiic alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wassalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtana wazidna cilman wataqan yaa kariimu yaa latiifa allahuma salli wasalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin bacd wabacdu waa darsigeeni labaatan iyo koowaad ee kitaabkeeni matn abi shijaac فصل فيما يملكه الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات أما فصل في طلاق الحر والعبد سماه fasalkan wuxuu fasal u yahay fiimaa shayga yamlikuhu zawju ninku uu haysto xuran kaana xor noqoyaa aw raqiiqan ama adoon noqoyaa min atalaqaati ee furniinka ninku inta fura inta inta inta eh, goor eh, wax furi karayo waa nin addoon ha ahaado ama nin xora ha ahaadee waaya marka sheikhu wuxuu ka sheekeyn doonaa baabkan tirada ee eh, ninku gabadha ku qabo wuxuu ka sheekeynayaa insha allah istitnaa waxa loo yaqaano ah ninku markuu yidhahdo heblaaye intaasaan ku furay inuu wax ka soo reeban karayo in kale furniinkii inuu ku xiro tilmaan inuu ku xiro wuu ka warami doonaa sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu kaloo ka waramayaa sheikhu cidda uu dalaaqu ka dhici karo shiikhu wuxuu ku yidhi raximahullah wa yamliku lxuru ninka xorta ahi wuxuu haystaa halaata tadliiqaatin saddex dalqa ayuu haystaa walcabdu kii addoonka ahina dalqa tadliiqatayni laba furniin ayuu haystaa yacni laba goor wax furi karayo ha ninku markuu gabadha guursado qabiltuni kaaxaha uu yidhaahdo markaas saddex furniin ama saddex dalqa ayuu xaqu leeyahy gabadhaa ku qabaa wayasixu marka wuu yani hadduu mid furo taasba ku furmaysaa hadduu laba ku furo laba ku furmaysaa hadduu yihahdo saddexda waa kugu furay qoftii uu qaba ku yidhaahdo saddexdii bay isu raacayaan markaa ma idin dhacay oo hal laga soo qaadi mayo wayasixu wuu ansaxayaa alistithnaau inuu wax ka soo reebto fi alaqaati fi alaaqi dalaaqi inuu wax ka soo reebto way ansaxaysaa idaa wasalahu bihi hadduu xiriiriyo idaa wasalahu bihi hadduu heeh hadduu xiriiriyo inuu wax kasoo reebto way ansaxaysaa macnuhu waxa weeye ninkii gabadha qabay wuxuu ku yidhi heblaayo heblaayo waxaan kugu furay buu yidhi labaan kugu furay hal mooyaane markaa ma ku dhacay marka marka muxuu ku yidhi labaan kugu furay kadib muxuu ka dabageeyey hal mooyaane maxay ka dhigan tahay hal bay ku furanta sheikhu wuxuu yidhi arrinkaa waa ansaxayaa istitnaa baa loo yaqaanaa maxaa loo yaqaanaa istitnaa wayasixu wuu ansaxayaa buu yidhi alistitnaa in wax kala soo haro fi dalaaqi furniinkii goormay ansaxaysaa idaa wasalahu bihi hadduu la xiriiriyo hadduu iska aamuso intuu yidhaa heblayo waa ku furay saddex waa kugu furay intuu yidhi buu iska aamusayo ninbuu sanaadka qaaday wacalaykum asalaam waraxmatullahi barakaatu kadib buu yidhahdaa laba mooyaane laga yeeli mayo maxaa yeelay kalaamun ajnabiyun baa soo dhex galay marka ma ku dhacay hadduu iska aamusanayo laga yeeli mayo keliya waxaa loo ogol yahay qofac yar iyo aamus ka yara oo magaranaysaa hawada lagu qaadanaya iyo kuwa inuu dhexaysiiyo mushkila ma laakiinse kalaam ajnabi ka ah warkii furniinka ama sukuud dheer uusan magaranaysaa aan magaranaysaa ama ugu talagalay mausan ugu talagelin labada goorba ma soo ceshan karo yani waxba kama soo reebi karayo wayasxu waa ansaxya alistinaau fi alaaqi waa ansaxya idaa wasalahu bihi hadduu heeh la xiriiriyo wey hadduu la xiriiriyo taasna waa masalada labaad uu baabka ku sheegay sheek waaya wayasixu waxaa kaloo ansaxaya tacliiquhu furniinkii inuu ku xiro bisifati sifa inuu ku xiro inuu sifo ku xiro ama sifadaasi zaman ha ku xiro tusaan ku yidhaahdo bilhiblaayo markii la gaaro waa furantaha oo kaleeto bishan labiy markii la gaaro waa furantaha buu yiri marka muxuu ku xiray waktiba ama makaan buu ku xirayo meesha haddaa aadid waa furantaha oo kaleeto marka sifadii ama zamaan ha ku xira ama makaan ha ku xira ama wax kale ha ku xiree mar hadduu gurigiisi furniinkii sifa ku xiro waxaan leenaha markaa hee ansix wuu ansaxayaa arrinkaas markaa wuu ansaxayaa haduu yidhaahdo hadee gurigaa geshid haddee gurigaa geshid fa anti taaliquun hadduu dhaho waa furanta waaya taa dambe waa shardigiiya wayasaxu u ansaxayaa tacliiquu bisifati sifa inuu ku xiro inuu zaman ku xiro ama makaan ku xiro wa shardi inuu sharad ku xiro haddii aad gurigaa geshid idaa dakhalti daara fa anti taariqun oo kaleeto haduu yidhaah adwaatu shardigii buu ku xiray adwaatushardigi garamaysaan qalabka wax lagu shardiyo yaa in iyo mataa iyo kullamaa iyo erayada hadduu isticmaalo furniinkii yaa ayaduna waxaa la yidhaahdaa sharad buu ku xiray adaatu shardi hadduu adeegsado yani shardi buu ku xiray furniinkii waaya wayasixu wuu ansaxayaa tacliiquhu tacliiqu talaaqi in lagu xiro bisifati tilmaan in lagu xiro muxuu kaloo ansaxayaa wa washardi sharad in lagu xiro oo qalabkii shardiga loo adeegsan jira in loo adeegsado in in jaaa zaydun fa anti daaliqun oo kaleeto in dahabti hadaad tagto in kharajti in aad u adeegsadayo wixii la halmaalay shardi baa la dhahaa furniinkii shardi buu ku xiray waa ansaxaysaa haddii wixii la helo qoftii maxay noqonaysaa way furmaysaa weye way furmaysaa intaa marka wuxuu sheegay saddex masalo buu kuu sheegay qofka horta ahi inta furniinka uu leeyahay kan adoonka inta uu leeyahay waa hal masala cadadu talqaad baa la dhahaa muxuu kaloo ku sheegay alistithnaa waxa loo yaqaan muxuu kaloo ku sheegay altacliiq bishardi wa bisifati intaanayna bannaan tahay buu ku tilmaamay hadda wuxuu sheekhu dhahayaa walaa yaqacu talaaqu furniinku ma dhaco qabla nikaaxi nikaaxii horaantiisi nikaaxii horaantiisi furniin ma dhaco tusaale gabadha halkaa maras wuxuu ku yidhahdaa heblaayo waa furan maxaaga galay maba isku xirnee halkaas iska xargoonaysaa heblaayo hooy hooy hee anti taaliqun marka laa yaqa ma hadduu hadhuu guursado anti taaliqun waxba laga soo qaadi mayo maxaa yeele laa yaqacu talaaqu hee qabla nikaaxi nikaaxi ka hor talaaqu ma dhaco weeyaan wakaa waaya amase shardiibuu ku xiri wuxuu yidhi heblaaya hee haddaan ku guursado waa furan tahay si hore wuu iska furay hadalka wuu gooyey tanna wuxuu ku xihay hee shardi buu ku xihay in tasawajtuki fa anti taaliqun buu haddaan ku guursado waa furanta mana qaba gabadhii hadhowna la dhihi mayo waryaa maalinkii aad intaadan guursan ka hor wataa shardigaa xirataye yaah hadda markuu caqdigu qabiilto aad tiraado horey kaga sii furmaysaa ma jidho warka ma ku dhaca ma jidha hawshaas waxaa la rabaa Eh, laa yaqacu talaaqu qabla anikaaxi waa qaacido weyn wey wa arbacun afar laa yaqacu talaaquhum furniinkoodu ma oo dhacoba haddii ilaahay caawa ku hadaaqayaan oo ku qeelanayaan qoftii ka furmi mayso weeye kow asabiyu ilmihii yaraa haddii loo guuriyeyba ha hadduu dhaho gabadhii loo guuriyey waa ku furay tusbax intu soo <laughs> walmajnuunu kii waalnaana hadduu yidhaahdo waanku furay gabadhii uu qabo ku yidhaahdo asna waxaan leenahay hee waxba laga soo qaadamayo muxuu ahaa furniinka uu sheegayo oo kii yaraa wuxuu yidhahday idaa balaqtu haddaa qaangaar noqdo fa anti taaliqun haddaa qaangaar noqdo waa furantaha buu gabadhii ku yidhi ma furmayso kii walna idaa afaqtu haddaan soo miirsado heblaayo yaa waa kuwa furanta hadda sooma waalna yaah haa hadhow hadduu miirsado shardigu miirsanaanti gadaasheeda buu dhici doonaa laakiinse shardiga hormaa la xiray intu marka shardiga goorta la xiro baa muhiima shardiga goorta la xiraya hadduusan miirba joogin ama ilmo yar uu ahaa markaas ilaahay ou shardigii dhiciddiisi maa la helo markuu mukallaf noqday ansiximaya masaladaas warkaa ma ku dhacay yah makaa haye wanaa'imu iyo kii hurday kii hurdayna eh, ma garanaysaa ka furmi mayso islaanta duqarwey duqarwey buu ku dhufta wuxuu yidhahda waa ku furayeey ka furmi mayso walmukrahu kii la khasbay maxaa lagu khasbay calaa talaaqi zawjatihi baa lagu khasba islaantiisi inuu furo haa haddii wax kale lagu khasbo dee dalaaqu wuu dhacaya mid ba qori intu soo qaatan wuxuu yii horyaa hebelow fura islaantaydii islaantaydii fur buu ku yidhi islaantaydii fur islaanta qaba kan qoriga dadka ku hayaa qaba yuu ku hayaa kuwa ku hayana wuxuu ka dalbanayaa islaanta isagu uu qabo kan qoriga wataa inuu furo marka hadduu waa furay waa furmaysaa maxay islaantiisi maa islaantiisi maa cidda marka aan furayn waa ciddee waa midda lagu khasbayo calaa talaaqi zawjatihi isaga islaantiisii yaa hadda lagu khasbayo inuuin fur la yidhaahdo oo isagoo ku furo asna dhici mayo marka waxaan leenahay waxaa wuxuu sheikhu leeyahay raximah allahu tacaala qofka la khasbay dalaaqa dalaaq intee u qaybsameeyey alfaadda dalaq waxay u qaybsamaysay sariix iyo si ahayn alfaada sariixa ah ee ah dallaqtuki faaraqtuki saraxtuki soo ma ahayn yah alfaadaasi qofka mukraha waxay u yihiin kinaaya u yihiin warkaa ma ku dhacay mukrah noqonayaan kinaaya oo waxaa la dhahayaa ma ma dhab bay ka ahayd oo qalbadama ka soo goyse hadduu dhaho maya marka ilaahu dallaqtuka shan jeer muudhoo ma furmayso warkaa ma ku dhacay marka alfaadii sariixa ahayd fii xaqi lmukrah maxay noqonayaan kinaayatun bay noqonayaan saa u faham afartaasi marka waxaan leenahay eh, dalaaqoodu ma dhaco sheekh wuxuu walmukrahu mukrihiina dalaaqiisa dhici mayo calaa hee calaa dalaaqi zawjti lagu biqayri xaqin ha si aan xaq ahaynna haddii laba shardi baa ku xiran mukraha islaantiisa markii laga dhaho furkow biqayri xaqinna lagu khasbayo bixaqin haddii lagu khasbayo sida masale noo socoto iilaa la yidhaahdo kii islaantiisa ka dhaartoo yidhaahda heblaayo ilaahay baan ku dhaartaye Eh, uh, uh, kaa dhigan mayo xaaskay ama kuu tegi mayo ama eh, sariirtii ama galmadii waa ku galmoon mayo wixii la halmaan hadduu ku dhaarto afar bilood iyo ka badanna ay dhammaato markaas la yidhaahdo gabadhii ma garanaysaa ka laaba dhaarti uu diido fur la yidhaahdo uu diido waa lagu khasbayaa markaa furninkii warkaa ma ku dhacay kaa markaa furniinkaas muxuu noqonayaa alaaqun bixaqin waaye mid xaqa waaye ikraahun bixaqin waa alaaq lagu khasbay hee bixaqin lagu khasbay marka ikraaha aan dhacayn waa kee waa kii islaantiisa in la furo lagu khasbay bikayri xaqinna loogu khasbay weeyaan waaya marka halkaa waxaa ka fahamtay mukalla shuruudda qofka wax furayaa inuu mukallafna yahay ikhtiyaarna haysto baa afartaa shardiga afartaa arrimood ka soo baxday faslun fi rajcati soo ceshadii soo ceshashadii qofta dumarkan la soo ceshanayey qofta dumarka ahee soo ceshadii la soo ceshanayey weyaan saddex tiir baa leedahay soo ceshadiiyo murtajicun waa ninkii wax soo ceshanayey muxilun waa islaantii la soo ceshanayey iyo siiqa habka loo soo ceshanayo dhawaaqa ah rajca waxaa la yidhaha raddu lmar'ati ila nikaaxi qoftii dumarka ahayd in nikaaxii lagu soo celiyo fii ciddati talaaqin furniin ciddadii ayadoo ku jidha radduhaa raddu lmar'ati ila nikaaxi qoftii dumarka in lagu soo celiyo nikaaxi fii ciddati fii ciddati talaaqin hayri baa'iniin dalaaq ma garanaysa aan baa'in ahayn oo saddexdii aan ku bixin ayadoo ciddadeedii ku jidha calaa wajhin makhsuusin hab gaarana loo soo celinayo sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala waidaa dallaqa hadduu furo imra'atahu haweenaydiis hadduu furo waaxidatan hal dalqa hadduu ku furo aw ithnatayna ama laba hadduu ku furo falahu wuxuu xaqu leeyahay muraajacatuhaa inuu soo ceshto muraajacatu ay rajcatuhaa weye inuu soo ceshto ayuu xaq u leeyahay gabadhii ah, gabadhii la soo ceshanaya inay raalli tahay khasab ma aha gabadhaas ninkii dhalay oo weliga u ahaa inuu raali yahay khasab ma aha warkaa ku dhacay maaha wa xaq uu leeyahay weeye inuu soo ceshto xaq uu leeyahay weeye goormuu soo ceshanayaa maa lam tanqadi intaysan dhammaanin ciddatuhaa ciddadii ay gashay intaysan dhammaanin wuu soo ceshan karaa waaya fain inqadad hadday dhammaatay ciddatuhaa ciddadii baa dhammaatay oo ciddadii maxay ku dhammaanaysaa urbee lahaydoo wayba heeh wayba dhashay ciddadii way dhammaatay amase saddexdii duhuri oo loo qabtay talaatad quruugii baa ka dhammaaday amase saddexdii bilood ee loo qabtay baa ka dhammaatay markaama ku dhacay haddii ciddadu dhammaato kaana lahu kaana lahu waxaa u sugnaanaya ninkii nikaaxuhaa inuu guursado baa u sugnaanaysa muxuuse ku guursanayaa bicaqdin jadiidin guur cusub buu ku guursanayaa guur cusub ayuu hee ku guursanayaa oo markii dalaaqi markii ciddadu ka dhamaato qoftii dumarka ahayd saddex duhri bay tirsatay maantuu furay duhri bay ahayd duhurkaasoo koow ah axayd bay heshay duhri labaad baa kadimi waa labo xaydka labaad ka heshay duhurkiia ku xiga saddex soo maahan saddexa duhur markaad dhammaadaan hadduu dhaho rajactu socon mayso rajacatu warkaamaa ku dhacay yaa maxaa la rabaa kaanada soo ceshanaysa hee bicaqdin jadiidin caqdi cusub hee u soo cesho watakuunu macahu waxayna kula joogaysaa dheh watakuunu macahu waxayna kula joogaysaa calaa maa baqiya wixii haray min aalaaqi alaaqii wixii ka haray tiradnambaradii dalaaqa wixii ka haray bay kula joogaysaa tusaale hadduu markii hore hal ku furay ciddadiina ka dhammaatay ou soo guursada mar labaad labay kula joogaysaa hadduu laba ku furay markii eh, ciddadu dhammaatay mar soo guursa kula joogaysaa hal bay kula joogaysaa macnuhu waa sidaas marka wuxuu dhihi karaa siiqadu maxay noqon kartaa raajactuki waan kusoo ceshtay amsaktu amsaktuki iyo wixii lamida ah, radadtuki linikaaxi iyo waxyaabahaas ayuu kusoo ceshan karaa weeyaan warkaan waa ku dhacay marka qofta lasoo ceshanaya waa qof noocaas weeyaan waaya marka qofta lasoo ceshanayaahi waa inay zoojo tahay islaan ajnabiyo banaanka maraysa miyuu soo ceshan karaa xarig ba hore hee kuma hayn weeyaan waa inuu u galmoodo siaan loo galmoodo hore lagu galmoodo ee tahay haddii markaa cusub tahay uu furo rajca ma laha markaa hore u warkaa ma ku dhacay yaah marba hadduusan marka hore u tegin kadibna uu furo hal iyo wax la ah uu ku furo rajca ma yeelanayso waa ina mowtua ahayd waaya waa in ma garanaysaa si majaana marka hore u furay si majaana maxaa laga wadaa yani insa khuluc cinde khulac hadduu yimaado ma soo ceshan karo khulac maaan soo dhigaan khula maxaa weeye alaaqun alaaqun khula muxuu ahaa alaaqun laba eray wey soo waran tacriifkiisa alaaqun biciwadin alaaqun hee biciwad waa furniin hee bedel la iska rabo aan ku fura isfuro wey macnuhu waxaas bedelkeen kaa marka hadday islaanta isku furto rajca ma laha warkaama ku dhacay ku furay majaan waa inuu ku furay wain dallaqaha hadduu furay halaaan saddex hadduu ku furay ama ah, ha wada socdan ama kala dambeeyaane hadduu saddex ku furay lam taxilla lahu ma bannaana soo ceshadiisii soo ceshanahayo ama guursigii uu guursanayay ilaa bacda wujuudi khamsi sharaa'ida ilaa shan shardi la helo ma soo ceshan karo saddex hadduu ku furay baa'inatun bee noqoto beenu baa inay noqotay bannaan bay ka istaagaysaa waxaan leenahay ma soo ceshanaysaa haa shan shardi soo hel kow inqidaa'u ciddatihaa minhu inqidaa'u ciddatihaa ciddadeedii inay ka dhammaato minhu asagay ka tirsanaysay ciddadii asagaay ka tirsanaysay waa inay ka dhammaataa kow ma tahay yaah labo wa taswiijihaa wa taswiijihaa bikayrihi wa taswiijiha waana inay guursataa bikayrihi cidaan aan asaga ahayn nin kale kaleba inuu guursadaa ayadii soo laba maa wa dukhuulihi bihaa waa inuu la guri galaa wa isaabatihaa waana inuu u galmoodaa hadday is ag seexdaan oosan meeshii jimaac imaan socon mayso waa inuu la guri kalaayo jimaac yimaadaa wey ay wada dhaqmaan wabaynuunatihaa minhu wabaynuunatihaa waa inay ka fogaataa yacni dalaaq kaga fogaataa wey waa inay dalaaq kaga fogaataa minhu kii labaadna waa inuu intuu furo hee baa-in ka noqotaayo dalaaqii maganaysa ay kaga fogaataa minhu kii labaad wainqidaa'i ciddatihaa ciddadeedina waa inuu dhammaada minhu ee ka ciddirsanaysa kaa labaad markaa ma ku dhacay yaah intaa marka lasoo helo waxaan leenahay qoftii waa ku laaban ka dhaha qoftii hee waa ku laaban ka dhaha warkaa ma ku dhacay ah, marka baashan furniinka laiskala ordayo yaa mawshadu ma yaraa qofka waxaa guurka guurka guurka waxaa la rabaa sideedaba qofu inuu tababar qaato caalamka carbeed hadda tababaraa la siiyaa yaa kooras kooras biliya laba bilood soconaya baa la siinaya laba qof isguursanaya maxaa la siinaya kooras ah guuruhu janna keliya maaha caqabaadna wuu leeyahay waxyaabihii qofku ka aaminsanaayo faraha badnaayo khiyaaligaha in waaqica la keeno qofka baa la baraya soo hadhow markuu guurka galo ma garanaysaa uusan shil u dhicin saana moodayn uusan uga imaan waayahay faslun fi iilaa'i ka dhaarashadii oo ninku ka dhaaranayay ma garanaysaa qoftiisii ilaa maxaa la yidhahdaa xalifu zawjin xalifu zawjin nin dhaa nin dhaartiis waaye muxuu ka dhaarta min wad'i zawjatihi ama xalifu zawjin liyamtanica min wai liyamtanica kudara xalifu zawjin nin dhaartiis weeye u dhaartay muxuu ku dhaartay liyamtanica si u diido min wad'i zawjatihi islaantiisii inuu u tago buu u diiday mutlaqan si abid ah wakhtiga kuma xirinba wallaahi ilaahay baan ku dhaartay sadhiir nagama dhaxayso buu yidhi gogal nagama dhaxayso aw mase fowqa arbacati ashhurin ama afar bilood ka badan buu ku dhaartay inuu hee uusan agteeda maraynin marka waa xalifu zawjin liyamtanica min wad'i zawjatihi mutlaqan aw fowqa arbacati ashhurin ilaa baa loo yaqaana waladiina yu'luuna so kuma aanka ma jirto yaa ilaah weye kuwa ka dhaaranaya dumarkooda qofka maxaa la sameynaya waa kan waidaa xalafa hadduu ka dhaarto ninkii allaa yadaaca inuusan u tegaynin oo u galmoonayn zawjatahu islaantiisii mutlaqan wax waqtigaas waan ku xirin uu furay yani hadalkii buu furayo wuxuu yidhaahday islaantan mar dambe u tegi mayo ilaah baan ku dhaartaye ama mase muddatan muddo hadduu ka dhaarto tasiidu ka badan calaa arbacati ashhurin ka badan afar bilood ka badan fa huwa isagoo horta muulin magacaas u qaadanaya muuli baa la yidhaahdaa muuli baa la yidhaahdaa kow tilmaantaasuu qaadanaya xaggaa maxaa ku baxay hadduu saddex bilood ka dhaarto muuli ma noqonayo yani afar bilood ka dhaarto muuli ma noqonayo afar bilood iyo shan habeen ka dhaarta muxuu noqonayaa muuli buu noqonaya maxaa la samaynayaa marka wayucajalu lahu waa loo kaadinayaa wayuajalu waa loo kaadinayaa lahu muuligii waa loo kaadinayaa in sa'ala daalika hadday qoftii dumarka ahayd ay dalbato arbacata ashhurin afar bilood baa loo kaadinayaa waxaa la dhahayaa afar bilood u kaadiya sumuu diidin inuu qoftii magaranaysaa eh, dhaqan eh, waajibaadkii xuquuqda ku lahayd inuu ka baxo oo galmadu iyo wixii la halmaamay ahaa haa u kaadiya marka waxba la weydiin maayo afar bilood waa laga aamusayaa uma kadibna marka afar bilood dhammaato yukhayaru waxaa la kala dooransiinayaa bayna alfayati inuu gabadhii dhaqashadeeda u laabto alfia waxaa weeye alrujuucu ila alwai galmadii iyo jimaaci gabadha uu jimaaci lahaa inuu u laabto uu ogolaado oo hawshii inuu meesheedii ka sii wado watakfiira maca takfiiri dhaartiina uu ka kafaara gudo ininku waa dhaartay soo maa intaas baa la kala doonsinayaa kow aw italaaqi ama inuu furo gabadhii laad kala dura leey alfay alfay-atu wax loo yaqaan oo ah gabadhiinaa ku laabatid galmadeedii iyo xuquuqdeedii watakfiira maca atakfiiri dhaartiina ha kafaara gudatid masaladaas intaa isla socotaa waa hal shaqo amase waxaa kaloo doorataa hee aw idalaaqi ama gabadhii inaad furtid inaad furtid labadaas kala doora waa uma kadibna yukhayara waa la kala doonasinayaa bayna alfiyaati inuu ku laabto gabadhii iyo hee watakfiira maca atakfiira aw italaaq fain imtanaca hadduu diido dalaaqiina wuu diiday fiicadiina wuu diidey dallaqa calayhi waxaa ka furaya alxaakimu xaakimka ka furaya xaakiimkii baa ka furaya waa diidanaa furta soo maahaa gabaraya hal kuu furay buu leeyahay xaakiimku dalaaqa marka maxaan ku sheegnay ikraahii wey soo maahan ikraahun bixaqin tii ahayd hal dalqaan lagu furaya halka badan markaa ma furi karo xaakimku hadduu laba furo hal bay noqonaysaa faslun fi hihaari dhabar dhabarayntii wey dhabarayntii dhahaar waaya dhahaar maxaa la yidhahdaa tashbiihu zawji zawjatahu tashbiihu zawji ninku inuu u ekaysiiyo zawjatahu islaantiisii uu qabay wuxuu u ekaysiinayaa yaah biunthaa biunthaa lam takun xalaalan lahu biunthaa lam takun xalaalan lahu muxuu ekeysiinayaa mid dhadig ah oo aan xalaal u ahayn asaga tashbiihu zawji zawjatahu biunthaa lam takun xalaalan lahu waa intaa inuu nin zawjku u ekeysiiyo xaaskii xaaskiisii qof dhadig ah oo asaga aan xalaal u ahayn binasabin aw ridaacin aw musaaharatin warkaama ku dhacay nasabkii ama ridaaci ama musaaharadiisoo gabdha xaaraan ku ah ma jirin yaah mid ka mida inuu xaaskiisa u ekeysiiyo yidhaha hebilaayo oo kalaa iga tahay yaah inuu yidhaahdo ayaa waxa lu yaqaanaa dihaar hooyada keliya maaha walaashiis habarartiis eedadiis ayayadiis gabe magaranaysaa saasoo kale saa u wada wadihaaru an yaquula waa inuu yidhaahdaa arajulu ninkii lisawjatihi ku yidhaahdaa anta hebilaayo adigu calaya aniga xaggayga ka dahri ummii hooyaday dhabarkeeda oo kalaa iga tahay yani hooyaday oo kala iga tahay hooyadiis maxram bay u ahayd dumarkii aan uusan guursanayn bay ku jirtay soomaayan marka maxay ka dhigan tahay yani sida hooyada maxramka iga tahay oo kale waa hee adna maxram iga tahay wey saas wey macnuhu ayib intaa marka saa ahayd saasoo kasoo fikatay marka guurkaas waaga hore furniinba barnaamijka waa hore nimankii jaahiliga ahayd furniinba u yaqaaneen islaanta haddii intaa lagu yiraahdo in la furay bay moodi jireen laakiinse islaamku waa bedelay fain qaala daalika sidaa hadduu yidhaahdo walam yutbichu uusan daba raacin markiiba bialaaqi inuu furo anti calaya ka dahri ummii markuu yidhi buu wuxuu ku daba anti aaliqun markaas anta calaya ka dahri ummi waxaa laga soo qaaday anta aaliqun baa shaqaynayso dahaar lagama rabo laakiinse islaamtu way ka furantay warkama ku dhacay hal kaga furantay ama hadduusan raacin walam yutbichu uusan raacin bialaaqi uusan raacin hee saara wuxuu noqday caa'idan haa mid laabtay buu noqday mid laabtay mid ku laabtay gaba islaantiisii islaantiisi buu ku laabtay maxaa laga wadaa mid xukunkii dahaarka ahaa uu ku dhawaaqay buriyey buu noqday waay macnu marka markuu yidhaahdo anta calayka dahri ummi maxaa la rabaa laba mid buu ka dhexeeyaa inuu saa ku aamuso markaa dihaar bay noqonaysaa inuu markiiba dabageliyo hee furniinka markaad dahar meesha imaamnaya maxaa meesha imaanaya furniin baa imaanaya ciddadii hawlii baa la gelaya marka markaa uu dalaaq dabagelinayaahi waa in aysan u dhexeen asag dihaarkii iyo dalaaqii zaman uu wax ku furi karay waa inaysan u dhexayn warkaa ma ku dhacay hadduu yidhaahdo anta calayka dahri ummi kadib intuu fakara yidhahdo walle iyo bille kafaaradii dahri kama bixi kartay aad bay u fara badnayd naxablaayo waa ku fura u yidhahdo haddana markii xoogaa la joogay waxaan leenahay dihaarki baa lagaa rabaa maxaa lagaa rabaa dihaarki qaala dalika walam yutbichu bialaaqi saara caaidan buu noqon lazimad hulkafaaratu kafaaraan laga rabaa saara caaidan maxaa la wada caaid yani markuu yidhaahday u fiirso markuu yidhaahday hebilaayo hooyaday oo kalaa iga tahay ma yidi yah maanaa marka isaga ayadii hooyadiis buu la sima hadduusa marka dalaaq dabageyn waxay ka dhigan tahay xukunkii ahaa hooyadii kore iga tahay inuu ka soo laabtay oo islaantiisi weli hee dumar ahaan u qabo islaan ahaan u qabo xaaskiisa ay tahay soo ayn marka inuu islaantiisi xaas ahaan u qabo maxay burinaysaa ninka marka hore islaantu wuu qabay soomaa islaantu wuu qabay soomaa xaaskiisi muxuu yidhi anta calaya ka dahri ummi hooyadii o kale iga tahay dhawaaqa markuu sheegay hooye islaamtiis wuxuu la mid dhigay hee hooyadiis buu la mid dhigay soo ma marka maxay ka dhigan tahay inuusan dee inuusan haddii eebukuranya u tegi karin bay ka mid tahay kadi hadduu iska aamusay uusan furniin ka dabageyn inuusan furniin ka dabageyn waxay ka dhigan tahay inuu raali ku noqdo islaamtiisu in islaam usii ahaato saas soo maa marka inuu islaam usaato raali ka noqday waxay ka dhigan tahay xukunkii ahaa dihaarka inuu buriyey oo hee islaamtiisa uu sii dhaqanayo xaggaa marka waxaan leenahay haddae rabtiina xukunkii burisadu aadansaanta aadan furaynin walaazimathu lkafaaratu kafaara laga rabaa wey kafaara ayaa hee laga rabaa weyaan waaya marka kelmadda caada luqadda caliga macaani badan bay isticmaashaa haddaan dhao qaala fulaanun tusaale ahaan qaala fulaanun qawlan hebel hadal buu yidhi wacaada fiihi maxaa laga wadaa qaala fulaanun hebel wuxuu yidhi qowlan hadal buu yidhi wacaada fiihi wacaada manaa wuu buriyey waaye wacaada fii macnaha naqadahu wey macnaheedu wuu buriyey warkama ku dhacay hadda marka wasaara caa'idanta maxay noqonaysaa wasaara marka uu noqosaara wuxuu noqday mar hadduusan furniinka dabageen hee caa'idan mid buriyey qoolkii ahaa dihaarka wuu buriyey soo maa ayib walaazimathu lkafaaratu kafaara laga rabaa kafaaraduna waa mid tartiib lahoo tan hore markuu awoodi waayo tan kale ku xijinaya isma dhex taallo cidku raqawahiya waxa weye cidku raqabatin muuminatin addoon muuminada inuu xoreeyo saliimatin ka nabad gashay min alcuyuubi cuyuubtii almudirati wax dhibaysay bilcamali shaqada dhibaysay fain lam yajid hadduusan helaynin soomaha fa siyaamu shahrayni laba bilood waa inuu soomaa mutataabicatayn isdaba socdo waa inuu soomaa fain lam yasda hadduusan helaynin fa itcaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin waa inuu qowdiyaa miskiin walba mud baa la siinayaa likulli miskiinina muddun baa la siinayaa walaa yaxilu xalaalna ma aha inuu u galmoodo xataa yukafira ilaa kafaarada iska bixiyo hee uma galboon karo wey suuratu qadsamic baa sheegtay baabun faslun fi lacaani lacaankii weeye fasalkani waaya lacaan waxaa weye kala dhaarashadii inuu ninkani ka dhaarto islaantiisii inuu zinayo magaranaysa wax ku arkay ayaduna ay ka dhaarato ninka warkiisa inuu been tahay salkaysan waxba ku haynin weeyaan marka wakaas dhacaanku wa idaa ramaa hadduu ku gano alrajulu ninku zawjatahu xaaskiisi bizina zina hadduu ku gano yidhaahdo heblaayo oo xaaskayga ah xaakimow banaanka la iskama sheegi karo banaankaas xaakim waa in loola tagaa yaa ninka qaadiga ah haddii xaakim la waayana waa in loola tagaa wadaadkii muxakimka ahaa ee wax kale xukuminaya oo caalimka ah waa in loola tagaa marka markii wadaadka loola tegayaa meesha caruur la inkirayo laga dhaaranayo inaysan joogin marka ma ku dhacay marka hadduu u tago xaakimkii uu yiraa ku gano zawjatuhu islaantiisa bizina zina inuu ku gano hiblaayo weysinaysatay haduu yidhaahdo anaa indhaha saaray yaa intaa markuu ku tuuraahay fa calayhi korkiisa waxaa ahaa xadulqadfi xadulqadfi sideetan jeedal baa korkiisa in lagu dhufto ilaan qof dhan buu sharafkiisii dusha ka maray soo maa ilaa mooyaane an yuqiima inuu keeno albayinata bayina inuu keeno caddayn keeno afartii qofu arkaysay markii hibilaayo sanada ku dhacaysay yah inuu soo istaajiyo halkaa mooyaane aw mase yulaacina uu lacaantamo oo naclad dusha isaga tuuro inay runtiis tahay inay beentiis tahay hadday magaranaysaa arrinkaas haday beentis tahay weeyaan marka qofkii qaacidada guud meesha ah hore oo faacaliyata qadaf dadkao dhan buu kala mid yahay qof halkaa maraya haddii hebel waa zaani dadka isku maagaan hadda hebel waa zaani haddii soomaaliyeed soomaaligeeda laguma dhaqaaqi kara hebel waa zaani haddii qofka lagu dhaho wuu qadfay sideetan jeedal baa qofka lagu dhufanaya ilaa inuu soo caddeeya mooyaane hebel meeshuu ku sinaysanayo inuu soo caddeeya sinadan soo caddeynteeda afar qof oo indhaha ku haysay oo sidii kaamiradu u duubaysa waa in lasoo helaa waa u malaynayna iyo kanaa samaynayna iyo wallaahi waa ayagoo isdhunkanaya u jeedna iyo ma soconayso warkaama ku dhacay marka ninkan inuu afartii keeno ma keenin soomaa lacaan wax layihahda inuu galo lacaanku muxuya waa kan fa yaquulu wuxuu dhahayaa cinda alxaakimi xaakimka agtiisa wuxuu dhahayaa filjaamici masjidkii weynaa ee jimcada lagu tukanayay isagoo jooga mixraabka in la saaraa sii fiican calal mimbari waaba tami mimbarkii asagoo saaran marka jaamaca in la geeyo mimbarka in la saarana waa sunna labaduba wajib maa fii jamaacati min annaasi ma garanaysaa koox rag koox eh, eh, ma garanaysaa kooxdadana ay la joogaan waa inuu yidhaahdaa ashhadu waxaan qirahayaa billaahi alla alla ma garanaysaa ku qirahayaa annii anigu la min asaadiqiina inaan run ka sheegahayo fii maa sheega ramaytu aan ku ganay bihii sheegaya zawjati islaantayada heblaaye ah islaantayada fulaanata ah oo min azinaa zina ah zinada aan ku ganay ilaahay baa markhaati ka dhiganayaa wey hadday joogtana uu tilmaamayaa zawjatii haadihi tan buu dhahaya tan islaantaydan tan ah waa inuu caddeeya hadday maqan tahayna magaceedoonu sheegaa wa ana haada alwalad hadday caruur joogtan meeshiina wa ana haada alwalada wiilkan ama ilmahana min azinaa zina xaggeed buu ka ahay walaysa minna anigu ma dhalin lasoo istaago Ah, qofka ma qofka haddii og yahay ilmaha inuu isagu dhalin ma qarsan karo waa murugo weeye war kutaalo weyaan dhexalkiisii buu qaadanayaa gabdhihii gabdhihii isagu dhalay buu maxram u noqonayaa hawsha waa adkaanaysaa khatar wey marka bannaan buu iska mariyey arbaca maraatin afar jeer buu intaa dhahayaa ashhadu billaahi ananii lamin asaadiqiina fii maa ramaytu bihi zawjatii fulaanata min azina wa ana hada alwalada min azina walaysa minii afar jeer buu ku celinaya ay ka dhigan tahay afar markhaati asagoo la yimid wayaquulu wuxuu dhahayaa fi lkhaamis marka shanaadna bacda an yaciidahu lxaakimu markuu xaakimku wacdiyo war ilaahay ka cabso warka joog war afka la qabanaya war cadaabka aakhir ha daran marka intaa yidhaahdo maya waa ku darayaa tanna wuxuu dhahayaa wacalaya korkayga waxaa ahaatay lacnatullah ilaahay naxariistiisa mid laga fogeeyey in laiga fogeeya baa korkayga ahaatay in kuntu haddaa ahay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaydaa ka mid ahay ha haddaa been sheegayana naxariista allahayga fogeeyo buu ku daraya ninkaa marka intaa uu yidhaahdo wayatacallaqu waxaa ku xirmaya bilicaanihi licaanka uu tuuray ninkaas khamsatu axkaamin shan arrimood baa ku xirmaysa markiiba oo bannaan istaagayso kow suquudu suquudulxaddi canhu xadkii inuu ka dhacaso soo islaan muusan u gafin markuu lacaanka sameeyo siddeetankii jeedal waa ka dhacayaan sideetan jeedal lagu dhufanmayo suquudulxad baa la dhaha marka sideetan xadulqadafkii hee wuu ka dhacayaa wa wujuubul xaddi calayhaa ayadaana xadkii lagu yeelanayaa wa wujuubul xadkiina hee calayhaa korkeeda inuu ku waajiba ayaa imaanaysa wa zawaalulfiraashi man firaashu zawaaj weye guurkiina meesha wuu ka baxayaa wa nafyul waladi ilmihii hadduu meesha ilma jirayna nasabkiisii waa laga anfinayaa ninkii waxaa la dhahayaa lagugu magacdari mayo ah, ah, haddii cambara ahayd ina cambara baa la dhahayaa ilmihii iyadaa lagu magacdaraya wataxriimu cala alabadi weligoodna xaaraan bay kala ahaanayaan haddii labadooda adduunka ka haraan isma guursanayaan shanta arrimood baa ka dhalanaysa ninkaas markuu hee lacaankaa tuuro waaya wayasqudu alxaddu xadkii wuu ka dhacayaa canha ayad maxaa ku waajiya markaa xadka soomaan sideetan sheedal ha xad baa ku waajibaya sideetan maayo xad dhinsinaa lagu tuuraye ayada marka xajka ayadan see uga dhacayaa waa tan wayasqudu wuu ka dhacayaa alxaddu xadkiina canha iyadii wuu ka dhacayaa ayadun see uga dhacayaa bian taltacina in ayaduna lacaantanto fataqul maxay dhahaysa ayaduna ashhadu billaahi waxaan qirahaya ana fulaanan haadaa kan fulaanka hebel ah la min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya inuu ka mid yahay oo muxuu ka been sheegayaa fii maa shayga ramaani uu igu soo ganay bihi aniga oo bihi shaygaasu min azina zinada ah beentiis wey ilaahay baa markhaati ka dhigan ina beentiis tahay laba qof mid baa run sheegaya adiga marka labadaa dhaar oo waaweyn baa qof kasta la marinaya wixii run sheegaya ilahay xaggiisa u afar jeer bay bacda an yaciidaha alxaakim markii uu wacdiye xaakimkuu wacdiye naa ka joog inaa ilaahay ka cabso naa maya aakhiraha daran uu yidhaahdo tiraahdo maya maya waa sii wadayaa tiraahdo waxay dhahaysaa wacalaya korkayga qadabullah ilaahay caradiisa korkayga ha ahaato inaa lilahi in kaana hadduu yahay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya hadduu ka mid yahay ilaahay caradiisa hay ku dhacdo beentiis weeye ninkaasi ha inaa lilahi rajiun waa lagu kala baxay meeshaas marka ayadana xad laga marabo banaankaasay kala marayaan ilmaheedana gacantay qabsanaysaa halkaasay kala baxaysa haddii imla jooginna adduunka inta ka haray isma arki karaan guur guur isuma imaan karaan faslun filcadad filhee filciddati soomayn waa ciddadii qofta dumarka ay gelaysay weeyaan waaya waalmuctadatu qofta ciddada tirsanaysaa calaa darbayni waa laba nooc gabadha ciddada tirsatahay waa laba midkood mutawafan canhaa mid uu ka dhintay zawjuhaa zawjkeeda uu ka dhintay mid laga dhintay wa hayru mutawafan canhaa iyo mid aan laga dhiman oo caada loo furay ama khuluc ku samaysay ama fasakh uu dhacay soo maa falmutawafaa canhaa tii laga dhintay waa la kala saarayaa in kaanad xaamilan hadday uur lahayd fa ciddatuhaa ciddadeedu biwadci ilxamli uurkii inay ilmihii dhasha waayo ayadoo sideed bilood ayadoo sagaalkii ilmihii markuu dhalinaya bil ka harsantahay haduu furo ilmaha marka saa u dhasho ciddadii way dhamaata nin kalaa guursan kara warkaama ku dhacay wa in kaanad hayra xaamilin haddaysan uur lahaynna waa kii ti laga dhinta ka wadaaya fa ciddatuhaa ciddadeedu arbacatu arbacatu ashhurin wa cashrin arbacatu ashhurin wa cashrun waa afar bilood iyo toban habeen gabadhii laga dhintay oo aan uurka lahayni yaa waxaan leenaha waxaad tirsanaysaa afar biloodiyo toban lama kala saarayo marka hadduu guursaday iyo hadduu shan sano qabay iyo hadday toddobaatan sana wada isqabeen intaa waa isuma haddii laga dhinto xaggaasay gelaysaa fa ciddatu ahee arbacata arbacatu ashhurin wa cashruun afar bilood iyo toban habeen mar qoftii hadday uur lahaydna uurkiiba ilmihiibay dhalaysaa haddii aan uur lahaynna afar biloodyo toban habeen bay tirsanaysaa wagayru lmutawafaa canhaa tii aan laga dhimanay in kaanad xaamilan hadday uur lahaydna fa ciddatuhaa ciddadeedu waxay ku joogtaa biwadcilxamli iyo ilmihii inay dhasho gabadhii la furay iyadoo uurlo sagaalkii inay dhasho shan biri oga harsanta haddii la furo shantaa biri kadib hadday dhasho ciddadii waa u dhammaatay warkaa ma ku dhacay yaa waayahay wa in kaanad hayra xaamilan haddaysan uur lahayn xaa'il midin qorya xaa'il yaah xaail hamzo xaailmarka eh, wuxuu eyr meesha ka saarayaa xaamilun wa xaa'ilun wey marka eyr meesha kuma jiro marka hadday ur leedana waa xaamil haddaysan ur leena waa xaa'il marka waxaa isku macnaya xaa'il oo hamze ah iyo hayru xaamil waa isku macne marka ma ku dhacay marka isku meel isuugee wain kaana hadday tahay xaa'ilan soo in dhihimayo yaa saasuu mii qorayaa wain kaana hadday tahay xaa'ilan mid aan ur leyn hadday tahayna wahiya min dawaacida la kala saaraya gabadhii la furay u fiirsa halka gabadhii la furay oo aan uurka lahayn waxaa loo qaybanayaa laba qaybood wahiya min dawaatil xayd gabdhaha xaydkale hadday ka tirsan tahay gabadhii la furay fa ciddatuhaa ciddadeedu halaathatu quruu'in saddex duhri weeye wahiya min al adhaari weeyaan duhri quriga la sheegayahay waa saddex duhri saddex duur maxaa laga wadaa gabadhii haddii maxaa gabadha markii la furayo maxaa lagu furo ayadoon daahira sooma ahayn aan loo galmoon sooma ahayn yaa ayib ayadoo daahira markii la furo oo maanta heblayo waa ku fura u yidhaahdo daahirnimada ee ku jira ka bilaabaysaa tirada koow bay u tahay koo ma tahay xayd bay heshay soo maa yaa xaydkaas daahirnimadii ku xigta waa labo xaydkii labaad bay heshay daahirnimada ku xigta maxay noqonaysaa saddex saddexdaas daahir markay dhammaato xaydkaas saddexaad markay ay gasho xaydku ku dhaco qoftaasi waa xaydkaas tirada kuma jiro laakiinse maxaa lagu hubinayaa duhrigii saddexaad inuu buuxsamay warkaama ku dhacay saddexda duhur markay buuxsanto qoftaasi ciddadii waa ka dhammaata adhaarka uu sheegaya waa taas wa in kaana hadday tahay miman laa taxiidu kuwaan xaydkiihin hadday tahay ka saqiirati sidii gabadhii yarayd wal aaisad sii quusatayoo dee da'dii xaydkaba dhaaftay tii mutaxayarada ahayd dhiiga ka socda kala garan weyda maxayd baa mise waa nifaaq mise waa istixaado kala garan weyday fa ciddatuhaa ciddadeedu alaaatu ashhurin saddex bilood bay tirsanaysaa saddexdaa bilood bay tirsanaysaa waalmuallaqatu tii la furay qabla dukhuuli bihaa ayadoo aan loo galmoon qoftii la furayna laa ciddata calayhaa wax ciddaa laguma laha maanta hadduu furo bili nin baa gursanaya kale <laughs> waraanba ku dhacay mar hadduu maantuu mehersaday shantii galo nimuu furay mana is arag mana aysan magaranaysa isku tegin waxaan leenaha markaa hee wax ciddaa ninkan kuma lihid ninkan wax ciddaa gabaran kuma laha horey bay ninkan ka guursanaysa hadday rabto marka qabla dukhuuli biha waa inay u galmooda maaha inay guriga hoos kasoo wada xirteen keliya waa inuu u galmooday baa loola jeedaa hadduu taataabtay wicla halmaala cidde kuma yeelanayo waa inuu u galmooday wey macnaheedu wa ciddat lamati addoontii intaatii hortahayd waay wa ciddatu lamati adoontii magaranaysaa ciddadeedu filxamli markii guurka markii uurka filxamli markay magaranaysaa xaamilo tahay ka ciddati lxurati t xirto ah, tii hortahayd ah, ciddadeedii oo kaleeto weeye wa biliqraa'ina markii daahirnimada tirinayana an tactadda waa inay tirsataa biqur'ayni laba duhuri bay tirsanaysaa maxay tirsanaysaa laba duhri qoftii xaydka qoftii horta maxay tirsanaysaa wabishuhuuri haddii dawaatu xaydka aysan ku jirin qoftan addoontaana bilihii waxay tirsanaysaa bishahrayni laba shahr cafwan wabishuhuuri cafwan wabishuhuuri bilihiina canil wafaati tii laga dhintay an tactada waa inay tirsataa bishahrayni wa khamsi addoontii laga dhintay laba bilood iyo toban habeen laba bilood iyo shan habeen tii xortaad maxay ahayd afar bilood toban laba u qaybi laba bilood iyo shan habeen wa can idalaaq haddii la furayoo billayaasha ku jirdhanna maxayd tirsanaysaa an tactada bishahrin wa nisfin insan horta maxaa laga rabay saddex saddex kala bar markaa halyo bar weeyaan halyo bar faslun fii maa yajibu lilmuctadati qoftii ciddada ku jidhay maxaa u waajibay ayada oo laga rabaa maxaa maxaa u waajibay oo xaq u leedahay wey macnuhu maxay xaq u leedahay wayajibu waxaa u waajibay lilmuctadati qoftii ciddada ku jidhay ciddadii rajciyati ee lagu soo ceshan lahaa rajciyada intay bannaan tahay oo aniga saantiisa ku furay hal ama labo intan ciddada ku jirhan lasoo ceshtay rajciya ciddada inta ku jidha rajciya ladhaa haddii ka baxdo rajciya ma jidho warkama ku dhaca ciddadaa marka rajciyada qoftii ku jidhay oo qoftii ku jidhay waxaa waajib u ah asuknaa deegaan baa waajib u ah ninki inuu deegaan geeyo warkama ku dhaca meeshii lagu furay inay joogto haddeese u qalminna meeshii u qalantay inuu geeyo oo hay ku haboon marka warkii ahaa soomaalida naag la furay fidh uma yaal meesha kuma jiro <laughs> warkaama ku dhacay haddii qofta la furo sugnaabee leedahay gurigeeda joogaysa ku citirsanaysa iyo wanafaqatu nafaqaa u waajibaysa wanafaqatu iyo nafaqaa u waajibaysa nafaqadii maxaa ku jira kiswadiina waa ku jira dharkii inuu soo gado waxaa ka maqan meeshaas shoobinkii baa ka maqan aalatu tandiif bay yihahdaan culimmadu maxay yidhahdaan aalatu tandiif waxii laisku nadiifinayey maadaama asaga aysan isku nadiifinanod uu furay wixii laisku nadiifinaya xaquma laha shaambooyinkii cadayadii uusoo gadi lahaa iyo wixii la hilmaalay iyo meekabiyadii maku jiraan meek abki iyo wixii isku soo daro marka xaq uguma laha weeye xaq uguma laha laakiinse maxaa ugu leedahay nafaqadii iyo kiswadii intii rajcadii ay ku jidho waaya taas waa rajcadii wayajibu waxa u waajiba lilbaa'ini tii baa'inka noqotay rajcada ka baxday ama rajcadiiba ka dhammaatay ama saddex buu ku fura markii horeba yaah ama way khuluc bay samaysayo ama fasakh bay samaysay warka ma ku dhacay marka baa'in maxaa soo gelaya tii khuluca samaysay ama tii saddex u dhammaatay ama tii fasakha samaysay oo iska fasakhday ninkii inta jira ku aragtay iyo wixii la halmaalay maxaan leenahay ayadana as suknaa bay leedahay deegaan bay leedahay ku cidda tirsato duuna nafaqati nafaqasa ma laha ilaa mooyaane an takuuna inay tahay xaamilan inay ur leedahay mooyaane marka hadday ur leedahayna bisababilxamli baa nafaqada ku yeelanaysaa maxay ku yeelanaysaa nafaqada bisababilxamli ha okay wayajibu waxaa ku waajiba cala mutawafaa canha tii uu ka dhintay zawjaha oo ka dhintay waxaa waajib u ah xaggaa marka maxaa ku baxay islaantii laga dhintay yah ayadoo nafaqa meesha ku yeelanmayso kitaabkiinu muqlina arki doonaa kitaabta kale ugu tegi doonaa wayajibu waxaa u waajibaya cala mutawafa canhaa sawjatiyu ninkeedu ka dhintay alixdaadu baa waajib waa ixdaad asayqaad ina asayqaadaa waajib ah asayadun wax kale maahee laba arimo in iska diisi waaye dadkan midabka kala gashanaya iyo looma baahna ixdaadku waxaa weeye waa kan alimtinaacu in qoftii laga reebo min aziinati isqurxintii iyo watiiba isudgeyntii inay udgoon ismariso ina dhar qurux badan xirataay hee isqurxintii iyo isgoonayntii in laga reebaa ixdaad la yidhaahdaa ixdaad lama dhoo dhar mamadow in la xidho timaha la basaaseeyo iyo wixii la halmaala lama dhoo ixdaad labadaas in la helaa muhiima dharkii la qurxinaya ina iska dayso udgoonka ismarinaysa ina hee joojiso afartaa bilood iyo tobanka habeen wacala mutawafa canha zawjuha tii laga dhintay zawjkeedu ka dhintay walmabtuutati tii magaranaysaa la gooyey guurkeedii tii guurkeedii la gooyey yaa dee saddexda lagu furay ee wixii la halmaalay waxaa laga rabaa mulaasamatulbeyti gurigeeda inay joogaan ilaa lixaajatin dan inay ka saarta mooyaane dan inay alaab soo gadanayaan iyo wixii la halmaalo mooyaane inaysan gurigii lagu furay ama lagaga dhintay inay joogto ayaa laga rabaa wey ku cido tirsato weeyaan istibraagan ku daraynahay faslun fi listibraai istibraa waxaa la yidhaahdaa tarabbus lmar'ati tarabbus lmar'ati muddatan bisababi xuduuthi lmilki fiiha haddee ciddada tacriifkeeda ma sheegna tacriifka ciddada miyaa sheegna tacriifka ciddada in sheegaya marka hore tarabbus lmar'a labada waa tarabbus tarabbus lmar'ati muddatan yucrafu biha baraa'atu raximihaa waa intaas ciddadu tarabbusu almar'ati qofka dumarkaa inay joogto oo sugto muddatan muddo inay sugto muddadaasoo yucrafu fiiha lagu garanayo baraa'atu raximihaa raximkeedu inuu hee nadiif yahay oo wax ilmaha uusan ku jirin baraa'atu raximihaa tan kalena intaas tarabbusu lmar'ati marka meesha tarabbusulmar'ati tarabbusul amaan laga wada istibraaga addoomaha keliya iskale tarabusu almar'ati ama alamati kaadunta dhaho muddatan muddo in loo kaadiyo waaye maxaa lagu kaadinayaa bisababi xuduudi lmilki fiihaa bisababi xuduudi almilki fiihaa aw zawaalihi canhaa intaasaa qoranaysaa bisababi xuduudi lmilki fiihaa aw zawaalihi canhaa waaya waman midka istaxdatha soo dariya soo kordhiya milka amatin adoon xanashadeed adoon yeelashadeed ninkii soo kordhiya yacni adoon uusan markii hore lahayn ninkii yeesha ama ha soo gato ama ha dhaxlo ama ha loo hibeeyo ama si un ha ku dhaxlay si un ku yeeshee qofkii adoon yeesha cusub xaruma calayhi waxaa xaaraanka al istimtaaco inuu ku istimtaaco ayaa xaaraanka ah biha iyada xataa yastabri'ahaa ilaa uu ka hubinayo riximkeeda istibraamka riximka in la hubiyo waay suu ku hubinayaa waa tan in kaanat min dawaati alxaydi gabdhihii xaydka ku dhacaya hadday tahay bixaydatin hal dhiig inuu ka yimaado hal bixaydatin hal dhiig inuu ka yimaado ayuu ku hubinayaa wa in kaanad hadday tahay min dawaati shuhuuri kuwii bilaha xisaabsanayeyna bishahrin hal bilhee inuu suga ayuu ku hubinayaa wa in kaanad hadday tahay min dawaati alxamli kuwii uurkale hadday ku jidhana bilwadci inay ilmihii dhasha ayuu ku hubinayaa wey marka ninkii adoon soo gata saddex midkood wey adoontii uur leedahay ilmihii dhalaysaa inay xayd hesho wuxuu sugayaa hal mar oo xaydku ku dhaco inaysan xaydna lahayn ilmana dhalaynin marka maxaa leenahay kuwii saddex bilood bay la xukuntaaye saddex bilood tirsan maysa maxay tirsanaysaa hal bila baa la sugayaa buusheh kaas waa nooc hadduu soo gato weeye waidaa maata sayidun idaa maata hadduu dhinto sayidu umil waladi addoontii ilmaha u dhashay yaa sayidkii sayidkii hadduu ka dhinto istabra'ad way beri yeelaysaa raximkee nafsaha nafteedii way beri yeelaysaa kal amata sidii ahay addoontii oo kale oo qoftii magaranaysaa ninka addoonka u ahayd oo uu ka ilma dhalay umulwelad baa layaha markuu dhasho maxay noqonaysaa maxay noqonaysaa xor bay noqonaysa maxay noqonaysaa xor bay noqonaysaa marka markay xor noqonayso istibraa bay sameynaysaayo xilimkee muxuu ahaa riximkeedu inuu beri yahay oosan wax ilmaa ah ku jirin waxaa istibraac kaga samaynaysaa buu yidhi ka nafsaha kal amati sidii addoontii haddaan soo sheegin oo kale oo ahayd inay bil joog inay bil la sugo ama hal xayd la sugo ama hee ilmaha inta dhalayso hee la sugo marka istibraagu laba buu ku yimaadaa xuduuthulmilki inuu milki meeshii soo kordho ama hadduu eba ku yimaado zawaalulfiraashi ama firaashkii marka gabadha lagu qabay ama ninkii qabay baa laga wadaa inuu meesha ka baxo gabadha adoonta ninkii qabay inuu meesha kabaxo ka baxo ama hee lasoo gato labaa midkood baa istibraagu ku yimaada zawaalulfiraashi ama xuduuthul milki hada bilahi tawfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina moxamed wala sahbi ajmaciin